alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed w sallama tasliiman kasiira xadiiska toddobiyo tobnaad wa can abi muusa cabdillaahi bni qaysin alashcariy radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam ina allaha tacaala yabsudu yadahu billeyl ina allaha allah tacaala isagaa korreeye tacaala jumlo muctarida oo madxi loo keenay weeye maa muctarida yabsudu wuxuu fidiyaa yadahu gacantiisa billeyli habeenka gudihiisuu fidiyaa ba'du waa darfiyo liyatuuba si uu toobad keeno ayuu u fidiyaa musii'u nahaari kii maalintii xumaan sameeyey oo maalintiibu xumaato falo dembi gala habeenkii si u toobad keenuu gacanta u soo fidiyaa wa yabsudu allah waa fidiyaa yaddahu gacantiisa binnahaari maalinta gudaheedana waa fidiyaa liyatuuba si u toobad keeno daraaddeed buu u fidiyaa musii'u leyli kii habeenkii xumaato sameeye oo dembi galay xataa tatluca ashamsu min maqhribiha wuxuu sida habeen iyo maalinba gacantiisa towbad uula soo fidinayaa si loo toobad keeno uga toobada aqbalo ilamaa iyo ay soo baxayso qorraxdu min maghribiha meeshay ka dhacday ay dib uga soo baxayso rawaahu muslim xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa towbaddu xilliyada dhammaantood inay furan tahay oo xilligoo qofku toobad keenaba laga toobad aqbalayo waxaa ka horeeya intaynay qorraxdu galbeed ka soo bixin laba wakhti baan toobadda la aqbalay labada wakhti waxa weeyaan mid xadiiskan baa sheegaya midna xadiiska kan ku saddexda ah ka kalena sheegaya marka midna arrin caam uu ku saabsan yahay oo dadkoo dhan inaan toobadda laga aqbalin ka dambena wuxuu ku saabsanyay arrin khaasoo marba ruux bay si gaara ugu saabsantahy qoraxdu hadday galbeed ka soo baxdo albaabka towbaddu markaa waa xidhmaya wax towbada la aqbali maayo ya albaabkii towbaddu waa xidhanta yowma ya'ti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayraa waa xaalkaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo axaadiistuna waa sheegayse qoraxdu markay galbeed ka soo baxdo towbadda albaabkeedii markaa waa xidhan inta ka horraysa albaabka towbaddu waa furan yihi inta ka horraysa qoraxdu intay galbeed ka soo baxayso inta ka horraysa albaabka toobad waa furiy allahna gacantiisu soo fidiyaa habeenkii si u toobad keeno kii maalintii dambaabay maalintiina gacanta waa soo fidiyaa maalin oo dhan si u toobad keeno kii habeenkii dambaabay waxaa ka imanaysa wakhtigii dayle wuxuu ka kooban yahay habeen iyo maalinuune inuu xilli walba saacad walba daqiiqad kastaba in waxa weeye albaabkii toobaddu furan yahay oo ilaahay gacantiisa uu soo fidinaayo siduu addoommada uga toobad aqbalo ayuu toobad keenaan jacaylka ilaahay toobadda jecel yahay wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam low lam tudnibuu la dahaba allaahu bikum wala jaa'a biqawmin yudnibuuna uma yatuubuun haddaydaan dembaabi lahayn ilaahay waa idin tegsiin lahaa oo dad dembaabayoo toobad keena ayuu keeni lahaa marka toobadda allah aad buu jecel yahay xadiiska waxaa kaloo laga qaadanaya sifatulyad in allah loo sugaa ayaa laga qaadanaya gacanta ilaahayna gacanta makhluuqaadka lama mid ahaa lama awilayo lama odhanaayo qudrada ilaahay baa looga jeedaa ee sida naska ku soo aroortaa loo rumaynaya sidaas weeye bacdiba waxay yidhaahdeen yaan la fasirin oo yacni yad luqo kale in lagu tarjamaa iyo sifaadka in luqo kale lagu tarjamaa sax ma noqonaysa bay yidhahdeen sidaa naska u sheegay bes yaa haddaanaad awiilayn waa inaad ku gaabsataa shaygu haddaanu sax ahayn tanaaqud baa iska dhaca kuwa sidaa yidhi laftoodu dayn maayaane sifaadka qaarkood waa fasirayaan waana tarjamayaan oo iminka samciga iyo basarka iyo kalaamka iyo xayaatada iyo cilmiga iyo qudrada ila sifaadkii bay ka mid yihiine maxaa keensaday yaga marka waxa weeye in la fasiro luqo kalen lagu tarjami karo sifaatka qaarkoodna la yidhahdo lama fasiri karo luqo kalen laguma tarjami karo ma nas baa sheegoo yidhi kuwaana marka waxa weeye waa la tarjami karaa kuwana lama tarjami karo ma ilaahay baa sheegay ma rasuulkiisaa sheegay ma muslimiintaa ku ijmaacay mise cindiyaadkiinna waxaa idinku kala timaadeen weeye wax daliila oo ay midna ku diidaan tafsiirkeeda iyo tarjamadeeda midna ay ku sugaan ma hayaan hadday hayaan ha sheegaan waxaa laga qaadanayaa ficilka bastiga ah oo gacan fidinta ah yacnii in markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam allah ku sifeeyey afcaashiisana ficilkuu doono ilaahay waa samaynayaa hadday khalqi tahay iyo abuuris hadday tahay waxa weeye markaa noolayn hadday tahay dilis hadday tahay fidin yaa hadday tahay ihlaak afcaalullaah iyaguna sida u soo arooreen baa loo rumeeya afcaasha ilaahayna iyo mashii'adiisay ku xidhan yihiin yafcalu maa yashaa allah wuxuu doonuu sameeyaa yakhluqu maa yashaa allah wuxuu doonuu abuuraa wa facaalu limaa yuriid wuxuu doono waa mid u samayn badan wahaakada xadiiska siddeed iyo tobnaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man taaba qabla an tatluca ashamsu min maghribiha taaba allahu calayh rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man taaba ku kastoo toobad keena qabla an tatluca ashamsu intaynay qorraxdu soo bixin min maqribiha halkay ka dhacday aynay dib uga soo bixin taaba allaahu calayh allah waa ka toobad aqbalaa allah waa ka toobad aqbalaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ku kasta oo toobad keena intaan qorraxdu galbeed ka soo bixin ka hor allah waa ka toobad aqbalaya waa caam cid laga reebayaa ma jiro cid toobad keentay oo la odhanayo iyaga toobaddooda la aqbali maayo mustasna muu ka yahay ma jiro laakiin qaar waynay toobad keenaynba oo ibliis oo kale dee ma toobad keenayaba yaa ma toobad keenayo dee qofkii toobad keeni waayey aadamigaba in badan baan toobad keenaynoo markaa toobad la'aanta iyo gaalnimada ku dhimanaya ama fisqiga ku dhimanaye ciddii toobad keeni weyday dee waxa looga aqbali waayey inay xilligaa horteed toobad keeni waayeen calaa nafsiha janat baraaqishu baraaqish nafteeday ku tacadidaa layidhi yacanii cidda toobad keeni weyda yadaa iscawartay marka waxaa laga qaadanayaa ku kasta oo toobad keena xilligaa ka hor in toobadda laga aqbalayo taaba allahu calayh towbadda addoonku toobad keenaya waxay u baahan tahay laba towbadoodoo ilaahay ayay u baahan tahay suma taaba calayhim liyatuubuu marka inuu marka hore allaah towbadda waafajiyo haddaanu toobadda waafajin lahaynna ma toobad keeni lahayn taasi inay ka horraysa waa u baahantahay mar labaadka markuu toobad keenana towbadda inuu ka aqbalo taasna way u baahantahay saas aawoodee allah waa tawaab tawaab waxaa allah loogu magacaabay inuu towbadda sharciyeeyey albaabka towbadda furay cidda toobad keenaysa toobadda waafajiyey ciddii toobad keentana oo si saxa u toobad keentana toobadda ka aqbalay waa tawaab saas xadiiska sagaaliyo tobnaad wa can abi cabdiraxmaani cabdilaahi bni cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal ina allaha caza wajal ina allaha allah caza ilaahay isagaa haalib ah oo gacan sarreeya oo shay shabbaha aanu jirin wajalla isagaa weyn markaad laqbaynayso caza wajalla siiqadu waa ina kaaga ekaan duco yaa si baryo aad u ducaynayso ilaahay aad u ducaynayso waa ina kaaga ekaan waa inay noqotaa jumla khabariya oo khabarnimo markaa looga jeedo oo ammaan ah madxi ah oo haddaad tidhaahdo dee waxa weeye haalib noqoy waxay u ekaanaysaa sidii ducoo kaley u ekaanaysa ama la ismoodsiin karaa caza isagaa ilaahay haalib ah wajalla isagaa weyn yaqbalu waa aqbalaa tawbata alcabdi addoonka towbaddiisa ayuu aqbalaa waa addoonku toobad keeno wa masdaru mudaafun lifaacilihi towbaddu addoonkay ka dhacaysa wuxuu aqbalaa maa lam yuqarqir inta addoonku aan naftu soo gaadhin dhuunta soo gaadhin qarqaradu waxay tahay waa naftu inay hunguriga ku noqnoqonayso marka leey halkaasaa digle jidhka intii kale ka soo baxdaye halkaasaa digle yaa nafti markay halkaa ku noqnoqonaysa xaalatulqarqara nafti markay halkaa kaga wareegayso dhuunta xaaladaas towbaddii waa xidhanta qam rawaahu tirmidiyu waxaa bannaan ta'diya daalka labadaba in laysla hoos dhigo labadaba in laysla gudo ka hore la kor dhigo oo ta'da ah ka dambe oo miimka a ah la hoos dhigo waa saddex luqo atirmidiyu iyo atturmudiyu iyo attarmidiyu yacni inta mid walba waa loogu dhawaaqay waa abu ciisa weeye waa saaxibuuljaamic wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan wuxuu yidhi xadiis xasan a ah weeye xadiis xasana waxaa loo jeedaa waa xadiis markaa la xujaysanayo la aqbalayo laakiin darajadii sixada aan gaadhsiisnayn shuruuddii sixadoo dhammi waa ku sugan tahay marka laga reebo yacni marka xagga dabdigu inuu markaa khafiif noqday kaasi waa marka la waa xasan lidaatihi laakiin badiba xasanka u isticmaalo tirmidi xasan lighayrihi buu uga jeedaa siduu isaguba marka waxa weeye ku tacriifiyey aakhirka jaamiciisa oo uu ku sheegay yacni cilalka uu ku tilmaamay inuu marka u yahay yacni xasanka inuu uga jeedo waa wixii laga soo wariyey min hayri wajhin oo mutaham iyo kadaabtoonna aan laga werin min hayri wajhinna laga soo wariyey yacni markaa ayaa waxaa la yidhaahdaa xasanku agtayada waa kaas waa xasan lighayrihi buuga jeedaa waagii hore culammadu badiba waxay u qaybin jireen xadiiska saxiix iyo daciif alsaxiix iyo addaciif marar waa dhacday culammada qaarkood inay isticmaaleen oo tirmidi ka horreeyey erayga xasan ama bukhaari ha noqdo ama a'immo kaleo ka horraysaba ha noqotee laakiin cidda isticmaalkeeda badisay aadkana u isticmaashay shaacisayna xasanka waa tirmidi walow culammada qaarkood oo ka horreeyey axaadiista qaar ha ku itlaaqaan ha ku magacaabaanbe markii dambe istilaaxi wuxuu ku istiqraaray axaadiista in saddex qaybood loo qaybiyo qayb saxiixa iyo qayb xasan ah iyo qayb daciifa ah. marka xasanku wuxuu ka mid yahay kuwa la xujaysanayo xadiisku wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah toobadda addoonka waa aqbalaa intaan markaa addoonka naftiisu aynay soo gaadhin dhuunta ee markay dhuunta kaga wareegaysa ee dhuunta soo gaadhay xaaladda albaabka toobaddu waa ka xidhan yihi wainnaga yidhi toobadda laba xilli baa la xidhaa marna si caamaa loo xidhaa waa markay qorraxdu galbeed ka soo baxdo marna si khaasaa loo xidhaayo qofkay naftu haysee naftu markaa iska gurayso ee dhuunta naftu soo gaadhay isaga khusuuskiisaa towbadda laga xidhayaa dadkii kale waa u furanta waxaa laga qaadanayaa inta sakaraadka uu ku sugan yahay ee ka horraysa xaaladdaas ee naftu dhunta aynay soo gaadhin walow sakaraadkiiba ha ku sugnaado hana u dhintee albaabka towbadda waa u furanta saas aawadeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam adeerkii uu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah ama uxaaja labadabaa loo dabdiyaa adeerow laa ilaaha ila allaahu dheh oo bimacnaa kufriga ka toobadkeen kelmad dheh aan ilaahay agtiisa kuugu doodo kelmadan allah agtiisa kuugu doodo dheh marka sakaraadkii buu ku sugnaa sakaraadkiina waa u dhintay marka maa lam yuqarqirna waa laga qaadanayaayo dee sakaraadkiiba ha ku sugnaadee haddaan naftu halkaas soo gaadhin waa xaalad ka horraysa weeyi sidaas aawadeed waxay noqonaysaa yacni waxa weeye xaalatul haddaan la gaadhin albaabka toobaddu waa furaya walow sakaraadba ha ahaadee laakiin markay dhuunta nafta soo gaadho xaaladaa towbaddii way xidhan tahay sababtuna waxa weeye towbaddaasi waxay noqonaysaa towbatu diraar laa towbatu ikhtiyaar xaalad idiraariya weeye ya oo marka gaalada halaaggu ku dhacaayo ee halaaggu ku bilaabmo sidaan xaaladdaa towbad aynay u lahayn baan kanna towbad u yeelanaya falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lammaa ra'aw ba'sana xaratu diraar weeye qofkanna daaha looga qaadaa xaaladdaasoo dee waxa weeye masiirkiis iyo meeshuu gelaayey jannadiiyo naartiiba uu arkayaa bay culammada qaar yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen malagu arkayaa marka xaalatu diraar weeye sidaas aawadeed towbadii markaa uma furra laakiin daacadiiyo iimaankii uu markii horeba ku sugnaa hadduu markan sii wado waa laga aqbalayaa masalan oo kale laa ilaaha ila allah buu yidhi awalbana waa lahaa wuxuu ka kufriyey ma ahayn sawaabkeedii ajarkeed waa u sugnaanaya man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaahu dakhala aljanna toobadkeen markaanu u odhan ee ay tahay marka waxa weeye shahaadadii markii horeba uu ku sugnaayee laasimsanaaye ictiqaadsanaa camalkii saalixee uu la imanayey xaaladunba hadduu yidhaahdo waa laga aqbalaya maqbuul bay ka noqonaysa qofka sakaraadayana in loo laqimo kelmadda tawxiidka loo laqimo ayaa layna amray laqiinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah sufyada qaarkood xagga dikriga waxay fadilaan in lagu celceliyo allah allah allah allah allah allah ya sufyadii waaweyneed mid ka mida ah, shibli la odhan jiray ayaa la weydiiyey waa qoladii markaa mutaqadimiintii hore ee suufiyada ee kibaarta ahaa markaasuu allah allah buu ku celcelin jiray markaasaa la yidhi maxaad mid allah allah u leedahay ya markaasu waxaan doonayaa inuu dikrigaasi qalbigayga ku sugnaado naxwu haada cibaaro caynkaas inay ahayd baa filaya markaasaa lagu celiyey war xujo ka xoog badan baanu kaa rabnaa wuxuu hi akhaafu an amuuta bayna alnafyi waaliihbaati waxaan ka baqayaa buu yidhi nafyigiiyo isbaatka dhexdooda inaan ku dhinto laa ilaaha markaan idhi ila allaahu anaan gaadhin inaan nafbaxaa baan ka baqayaa buu yidhi ya oo hadduu qofku is yidhaahdo waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allaahu oo dabeed naftaba halkaa lagaga qabto ma gaalnimo iyo kufri ma ku dhintay maya sax maaha warkaas wuxuu niyeeyuu leeyahay wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaatay wuxuu niyeeyo hadduu laa ilaaha ila allahu oo dhammaystiran niyeeyey laa ilaaha ila allah buu leeyihi yaa ikhtiyaarkiisa kuma imanin nafta laga qabtaa saas aawoodee kuma khaatimo xumaysanayo ta kale nebigu dadka ma wuxuu yihi u laqima xaaladdan sakaraadayaan wax ay dhici karto inay ku khaatimo xumaystaan ila waa dhici karta nafta in laga qabto bayna nafyi walisbaati laga qabteen laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah ya war saxasaasi ma aha kelmadda tawxiidka hadduu qofku markaa isagoo markii horeba odhan jiray markan uu yidhaahdo waa laga aqbalaya camalkii saalixa uu samayn jirayna waa laga aqbalayaa walow xaalatulqarqaraba ah ha ku sugnaadee laakiin toobadkeen uu ka toobad keeno wuxuu markii hore khilaafsanaa oo khilaafkeeda ku sugnaa oo ama gaalnimo ah ama munaafiqnimo ah ama macsiyo ah ama bidco ah towbadda xaalka uu ka toobad keenee camalkaa saalixa soo darrisiiyo mid laga aqbalayo isaga ma aha laakiin wuxuu wanaaggii markii hore uu ku sugnaa hadduu sii wado waa laga aqbalaya xadiiska labaatanaad can zirri bni xubayshin qaala ataytu safwaan bna casaalin radia allaahu canhu as'aluhu can ilmasxi cala alkhufayn taabiciga zirri bnu xubaysh la yidhaahdaa wuxuu yidhi waxaan u tegey safwaanoo ina casaal ah oo saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mid ah waxaan u tegay as'aluhu xaalan weydiinayo canilmasxi masaxaadda cala alkhufayni labada khuf la masaxayo waa laba haragoo addimada la geliyooo sharabaadkoo kale ah yaa wakhtiyada qaboobaha iyo waa gashan jireen waa harag sida sharabaadkoo kale oo addinka la gelinayo keligii inay ku socdaanna waa dhici jirta inay wax ka dulgashadaanna waa dhici jirta khuffaynku waasaa la yidhahdaa marka masaxaadda labada khuf la masaxaayo xaalaan weydiin u tegey bimacnaa xaalaan niyaysanahay inaan weydiiyo ayaan u tegey fa qaala wuxuu yidhi safwaan baa odhanaya maa jaa'a bika yaa zirru maxaa ku keenay zirriyow fa qultu waxaan idhi ibtiqaa'u lcilmi waxay keenay doonisaan cilmi doonaayo daraaddeed baa i keentay ibtiqaa'u lcilmi cilmi inaan doonayo ayaa i keenay fa qaala wuxuu yidhi safwaan ina almalaa'ikata malaa'igtu tadacu waxay dhigtaa ajnixataha garbaheeda litaalib alcilmi waxay u dhigtaa ka cilmiga doonaya ee allah dartii u doonaya hadduu qasad kale leeyahay fadiiladaa heli maayo haddaanay markaa waxaweye lilaahi ka ahayn liajli illah haddaynay ka ahayn fadligaa ma helayo litaalib alcilmi taalibulcilmigay u dhigtaa garbaheeda ridan bimaa yatlubu raalli ahaansho ay ka raalli yihiin daraaddeed bay ugu dhigtaa bimaa yatlubu wuxuu doonaayo ay ka raalli yihiin ama bitalabihi doonistiisa raalli ahaansho ay ka raalli yihiin daraaddeed ayay ugu dhigtaa fa qultu waxaan idhi zirri baa odhanaya innahu sha'niye qad xakka waxa marka waxa weeye xoqay fii sadri laabtayda almasxu cala alkhufayni masaxaadda labada khuf ama labada haraga addimada la geliyo ee la masaxaayo ayaa marka waxa weeye laabtayda xoqday yacni aan ku taraduday oo aan isku qabtay bacda alkhaa'iti waalbawli yacni saxarada iyo kaadida dabadeed in la masaxo labada qof yacni markaan kaajo ama markaan saxaroodo akramakum allah wa kunta imra'an waxaanad ahayd buu yidhi haddaad safwaan ibnu casaal tahay imra'an shakhsi ayaad ahayd min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam saxaabada nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ka mid a fa ji'tu waan imi as'aluka xaal aan ku weydiinayo bimacnaa aan niyeysanahay inaan ku weydiiyo waa xaala manwiya isla markuu yimi su'aashu ma dhacayn ee imaatinkii su'aashu way kala dambaysaa marka waxa weeye marka aynay muqaarin labadu isla ahayn ayaa waxaa la yidhahdaa xaaladaas waxaa la yidhaahdaa hadday nisbada makhluuqa tahayna manwiya la yidhaahdaa hadday nisbada ilaahay tahayna muqadara la yidhahdaa muqadara ayaa la yidhahdaa wa kunta imra'an min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam faji'tu as'aluk waan ku imi buu yidhi as'aluka xalan niyaysanahay oo u qasdaayo inaan ku weydiiyo ay qaasidan su'aalaka hal samictahu yadkuru fii dalika shay'an hal samictahu miyaad maqashay nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu u noqonayaaye yadkuru xaaluu sheegaayo yacni samica hal mafcuul bay qaadanaysa isagu marka e, ibnu aajuruum baa isagu wuxuu yidhi samica shay daata hadday u gudubto oo mafcuul ahaan u qaadato jumlada ka dambaysa waxay noqonaysaa mafcuul labaadoo la siinayo laakiin jamaahiirta culammadu sidaa may marin ee saxdu waxay tahay waa inay hal mafcuul qaadanayso jumlada ka dambaysana waxaa laga dhigayaa ama xaal ama bedel ijtimaal ayaa laga dhigaya hal samictahu yadkuru fii dalika shay'an masx cala alkhuffaynka isagoo ka sheegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ma maqashay qaala nacam wuxuu yidhi haa kaana ya'muruna ida kuna safran aw musaafiriina anlaa nanzica khifaafana alaaata ayaamin walayaaliyahunna ila min janaaba wuxuu yidhi safwaan ibnu casaal baa odhanaya kaana ya'murunaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray midna amraa idaa kunnaa safran haddaanu nahay qaar musaafiriina oo socdaal ah aw musaafiriina ama qaar marka musaafiriina lafdiguu ka shakiyey waa isku macne ma safran buu yidhi mise musaafiriina ayuu ka shakiyey safran waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa jamac oo musaafiriin bay la macno tahay safaran maaha waa safran inaa qawmun safrun ya atimuu salaatakum fa inaa qawmun safrun fadu waa raybanta ay musaafiruuna idaa kunnaa haddaanu nahay safran qaar safara haddaanu nahay yacni socdaal ah ama sadcaal ah kolba sidaad u taqaan waa laba lahjadoodii aw musaafiriina ama qaar musaafiriina haddaanu nahay wuxuuna amri jiray anlaa nansica inaanaan siibin khifaafanaa khufafkayaga bimacnaa waxa weeye hargaha sida sharabaadkaoo kale aannu gashannahay inaanaan siibin alaasata ayaamin saddex maalmood wa layaaliyahunna iyo habeennadooda inaanaan siibin haddaannu safar nahay ayuuna amri jiray ee aannu masaxno markaannu weysaysanayno ilaa min janaabatin janaabo inaannu ka dahaaro qaadanayno mooye haddii kale aynaanaan siibin buuna amray macnaheedu waxay tahay janaabo haddii aanu ka dahaaro qaadanayno waa la siibayaa markaas oo waa la bixinayaa walow muddadii bayna gaadhinbe waxaa la masaxaya waa xadasul asqarka weeye xadasul akbarka ma aha maydhasho marnaba waxa weeye markaa masaxaad lala iman maayo laakiin min khaa'itin wa bawlin wa nawmin ha yeeshee kama siibayno min khaa'itin saxaro daraaddeed wa bawlin iyo kaadi daraaddeed wa nawmin iyo hurdo daraaddeed laakiin waxaa loo isticmaalaa waxaa ka dambeeya waa ka duwanaadaa waxa ka horreeya xagga nafyiga iyo isbaatka oo waxay noqonayaan istidraak baa loo isticmaalaa saas aawadee waxa ka dambeeya xukunkiisu waa ka duwanaanaya xagga sugista iyo diidmada waxa ka horreeya markaa bacdi baa istishkaalo waxay yidhaahdeen dee wixii ka horreeyey say uga duwan tahay marka way ka duwan tahay oo waayo dee waxa weeye nafyi istisnaa ayaa markaa ka horreeya istisnaagan baa wuxuu noqonayaa musbat oo qaacidadu waxay tahay carabiga ahi alistisnaa'u min annafyi isbaatun hadal la nafiyey waxaa laga soo istisnoodee laga soo reebaa wuxuu noqonayaa wax musbatoo la sugay marka allaa nanzica maadaama ay ka horrayso istisnaaga ilaada waxa ka dambeeya waxay noqonayaan waa la siibayaa bay noqonayaan haddaba laakiin marka la laakiin min ghaa'itin wa bawlin wa nawmin iyadu marka waxaweye isbaadkii ka duu waxay markaa noqonaysaa iyada laga siibi maayo ilaa min janaabatin baa noqotay musbat noqotay musbat ma noqotay waa in laakiinta waxa ka dambeeyana u noqdaa markaa manfi u noqdaa kolba markaysaga markaa laakiinta waxaa ka dambeeya xukunkiisu xagga sugista iyo diidmada wuxuu noqonayaa lid buu ku noqonayaa waxa ka horreeya marka wixii ka horreeyeyna maadaamay tahay ilaa min janaabatin janaabo waa laga siibayaa ila istisnaagan baa faa'iidaynaya macno isbaato yacni shayga manfiga waxa laga soo reeba wixii la diiday waxa laga soo reebaa wax la sugay noqonayaan marka laakintana waxaa ka dambeeya waxay noqonayaan marka manfi bay noqonayaan laakiin laa nansicu ha yeeshee ka siibi mayno min ghaa'idin saxaro daraaddeed wa bawlin iyo kaadi daraaddeed wa nawmin iyo hurdo daraaddeed fa qultu waxaan idhi haddaan ahay markaa zirri zir bnu xubaysh hal samictahu miyaad maqashay nebiga calayhi salaatu wasalaam yadkuru xaaluu sheegaayo filhawa jacaylka uu ka sheegaayo shay-an yacnii isagoo wax ka sheegaya miyaad maqashay qaala wuxuu uhi nacam haa nacam haa kunnaa waxaanu ahayn maca rasuulillaahi illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa ayaanu ahayn fii safarin qaar safar ku sugan socdaal fa baynaa naxnu cindahu fa baynaa wakhti gudihiisoo naxnu annagu cindahu nebiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam aanu ku sugannahay id naadaahu waa yadii oo uu dhawaaqayba ee acraabiyun mid reer miyi ahi bisawtin cod ku dhawaaqay codkaasoo lahu isaga u sugnaaday sawtkaa laga sifaynaya codkaasoo jahwariyin cod aad u dheer ah jahwari waxaa la yidhaahdaa shakhsiga codka dheer baa la yidhaahdaa yaa muxammadu wuxuu idhi muxammadow faajaabahu rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ugu jawaabay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam naxwan min sawtihi yacni markaa jawaabis yacni markaa shabbahaysa codkiisii oo bimacnaa siduu codkiisu u dheeraa cod dheer ayuu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam naxwan waxaa loo jeedaa mid shabbahaysa haa umu yacni markaa iga qaado bimacnaa jawaabtii qaado waan ku ajiibaa loo jeedaa waan ku ajiibay baa macnuhu ha umu mar waxaa loo isticmaalaa aqbil marna waxaa loo isticmaalaa yacni markaysa markaa keen ama markaysaga ho hadda waxaa loo jeedaa bimacnaa khud baa looga jeedaa wuxuu qaadanayaana jawaabtii baa laga tilmaamaya waanku ajiib waa macnuhu u dhacaya ay khud jawaabi haa umu haa yacni markaa iga qaado markaa waxa weeye jawaabtii iga qaado codkana waa u dheereeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qultu waxaan idhi haddaan markaa ahay safwaan lahu ninkii reer miyigahaa waxaan ku idhi wayxaka uqdud min sawtik wayxaka waxaa ereyga wayxaka iyo weylaka labada mid walba macnaahaan way isku dhow yihiin culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa bimacnan culammada qaarna way kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen wayxakana waxaa loo isticmaalaa xagga taraxumka ayaa loo isticmaalaa weylakana waxaa loo isticmaalaa xagga halaaggaa loo isticmaalaa cibaaro kale waxay ka cabbireen oo ay yidhaahdeen weylaka waxaa loo isticmaalaa halaag uu mutaystay qofka ku dhaca wayxakana waxaa loo isticmaalaa halaagaan u mutaysan qofka markaysa markaa qarka u saaran kaasaa markaa la yidhaahdaa ya sibaweyh isaga waxaa laga sheegay inuu waa zajri qofka halaaggii loo diidaayo kaanahu leeyahay waar ka joog yacni ka joogo kale lagu leeyahy khatar weeyaane ka joog kaanahu saa lagu leeyahy riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku yimi wayxaka aw weylaka in labada markaysa labadaa mid ahaan inuu markaysa markaa waxaan yacni uu ka shakiyey ma kanuu yidhi mise kanuu yidhi culamada qaar lakiin waxay dhahen waa bimacnan faqultu lahu waxaan ku idhi wayxaka yacni markaa halaagaage bimacnaa waxa weeye markaa halaag ha lagu laazimiyo haddii sidaa loo fasiro lafteeda loogama jeedo xaqiiqadii markaysa markaa ducada iyo habaarka loogama jeedo oo waxay culammadu yidhahdeen sakiladka ummuka iyo iyo erayada la midka ah iyo wayxaka iyo weylaka iyo yacni xaqiiqadii ducadii iyo habaarka loogama jeedee waxa markaa yani waxay ahayd hadal carabka ku dareeray bay ahayd hadalka carabka ku dareeray ayay ahaydoo macnaha loogama jeedo marka wayxaka ka joogo bimacnaa iska daayo halka hadalka sidaa codka saraha ugu qaadin sida siiba way u fasiray marka laga soo qaado yanii in laga zajrinaayo yani markaa halaag uu qarka u saaran yahay oo ka joog saa la leeyahy ama wayxaka ay alzamaka allaahu wayxaka ilaahay ha ku laazimiyo wayxaka yacnii raxmad ha ku laazimiyo uu markaysaga rabbi kuu turayo kuu naxariisanayo uqdud hoos u dhig min sawtika codkaaga wax ka mida hoos u dhig qayladu u diidaya inuu nebiga ku qayliyo calayhi salaatu wasalaam waayo nebiga in lagu qayliyaa dee ma bannaana fa innaka adigu cinda anabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga agtiisaad ku sugan tahay tacliilkii waaba sheegayba waqad nuhiita can haada kaana waa lagaa reebay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti annabiy yacnii codkiinna saraha u qaadinna yacni markaa waxa weeye nebiga agtiisa codkiinna sare ha u qaadina oo codka nebiga cod ka dheer ha ugu dhawaaqina ee hoos ula hadla fa qaala wuxuu idhi ninkii reer miyiga ahaa wallaahi laa aqdudu allah baan ku dhaartee hoosu dhigi maaya buu yidhi ma nin reer miyigo ad adag qaala alacraabiyu acraabigii ninkii reer miyiga wuxuu yidhi almar'u shakhsigu yuxibbu alqawma yacnii dadka ayuu jecel yahay ragga ayuu jecel yahay rag wanaagsan walammaa yalxaq bihim mana haleelin xagga marka camalkoodii iyo waxay la imanayaan oo kalena lama iman waana jecel yahay muxuu yeelanayaa macna su'aal buu u jeedaa macna su'aal ayuu u jeedaa hamsatul haba la xadfee su'aal baa macnuhu u dhacaya almar'u shakhsigu yuxibbu alqawma qowmkuu jecel yahay walammaa yalxaq bihim yacni ma haleelin waxaa loo jeedaa bimacnaa camalladoodii oo kale ee wanaagsanaa lama imanin oo wanaagga ay la yimaadeenoo kale ma samayn waase jecel yahay muxuu yeelanayaa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu wuxuu yidhi almar'u maca man axabba yowma alqiyaama almar'u markaa shakhsigu maca man axabba cidduu jecel yuhu weheliyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wuxuu la mac yahay oo weheliyaa ku ladhan yahay cidduu jeclaa ayuu ku ladhan yahay yacnii ciddaasuu raacaya ou la xukum noqonaya famaa zaala kama zuulin safwaan yuxaddisunaa inuu noo warramo xataa dakara shuraaxda qaar waxay banneeyeen marka in la yidhaahdo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam in markaa laga dhigo faacilka oo la yidhaahdo nebigu kama zuulin in safwaan odhanaayo nebigu kama zuulin yacni inuu noo warramo ilaa uu baabkaa sheegay marka waxa weeye daahirku waa saasuu odhanaya saaxibu daliil faalixinku ha yeeshee markaa riwaayo kale oo xadiiska ka midoo u arkay ayuu wuxuu yidhi waxay riwaayadaasi sheegaysaa cidda hadalkan tidhi inuu zirri yahay inuu zirri yahay calaa haadaana waxay noqonaysaa inaan hadalkani markaa marfuuc ahayn xadiiskan marka loo eego inaanu marfuuc ahayn ee uu yahay yacni markaa safwaan sidiisa inuu u sheegay oo mawquuf ku yahay haddii bay saasi sugnaato uu tilmaamayo lafteeda waxay soo aroortay dariiq kaley ka soo aroortay iyadoo marfuucay ka soo aroortay oo waxa weeye waxa dhacda saxaabada wakhtiyada qaarkood xadiis ay nebiga ka maqleen calayhi salaatu wasalaam ayaa iyagaan odhan nebigaa yidhi ayay sidii cala sabiil fatwa bay u sheegaan ya cala sabiil fatwa ayay markaa u sheegaan waatay markaa culamada qaardood ka cabiraan alraawi qad yanshadu fa yarfacu alxadiis waqad laa yanshadu fa yuuqifu waxa dhacdo marka waxa weeye raawigu wakhtiyada qaarkood nashaad iyo firfircooni intuu helo laga yaabo xadiiska inuu rafciyo marna waxaa dhici karta intuu ka wahsado inuu marka waxa weeye mas'alada uun uu sheege aanu tilmaamin marka inuu marfuuc yahay calaa kulli xaal dariiq kalaa loo haya famaa zaala kama zuulin safwaan yuxaddisunaa inuu noo warramo kama zuulinoo kama bixina wuu ahaa hmm. famaa zaala macnaheedu waxay noqonaysaa wuu ahaa bay noqonaysaa oo nafyu nafyi isbaatun qaacidadu waxay tahay hadal la nafyey oo la diiday haddii la sii diidoo nafyi kale sii galo wuxuu noqonayaa musbat buu sii noqonayaa zaala ayaa macno nafyi leh maaduna waa adaatu nafyi weeye markaa kama zuulin bimacnaa waa ahaabaa looga jeedaa ya yuxaddisunaa inuu noo warramo ayuu ahaa xataa dakara ilaa uu sheegay oo xusay baaban albaab uu sheegay albaabkaasoo min almaqhribi xagga galbeed markaa waxaweye ah oo ku sugan masiiratu cardihi ballaadhkiisu masaafada uu la egyahay la socon karaa aw ama wuxuu yidhi aw yasiiru raakibu ama wuxuu yidhi wuxuu soconayaa ka wax fuushani fii cardihi ballaarhkiisa wuxuu soconayaa albaabkaasi intuu ballaar ka qabo arbaciina aw sabciina caaman afartan sano ama toddobaatan sano ayuu soconaya waa shakiyeyoo wuxuu ka shakiyey labada tuu sheegay teebay ahayd safwaan ma wuxuu yidhi arbaciina caaman mise wuxuu yidhi sabciina caaman laakiin saxiixu waxay tahay waxa weeye waa toddobaatan sano weeye waayo xadiis kaloo marfuuca ku soo arooray oo tilmaamaya albaabka galbeed ku yaalla ee toobadda loo furay in masaafadiisu ay la eg tahay masaafo la socdo toddobaatan sano qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi axaduruwaati oo ruwaadda xadiiska soo warinaysay ka mida qibala shaami albaabkaasoo geesta shaam ah sufyaankuna waa sufyaan bnu cuyayna weeye imaamkii la odhan jiray sufyaan bnu cuyayna weeyaan khalaqa allahu tacaala allah waa abuuray isagaa korreeye albaabkaasuu abuuray damiirka haadu wuxuu noqonayaa albaabka yowma khalaqa asamaawaati waalarda maalintuu cirarkiiyo dhulka abuuru albaabkaa abuuray yacni waxa weye mafcuulka koowaad wuxuu noqonayaa marka waxa weeye khalaqahu yacni damiirka ku jira damiirka ku jira ayuu noqonaya marka wuxuu abuuray albaabkaas maftuuxan xaal uu furan yahay litawbati tawbad u furan yahay marka waxaa laga xaalaynayaa damiirka haadi ee khalaqahu ku jira hmm. yacni kaasaa laga xaalaynaya laa yughlaqu la xidhi maayo xataa tatluca ashamsu minh lama xidhaayo ilaa qoraxdu ka soo baxdo albaabkaas la xidhi maayo minhu ay min almaqhribi xagga galbeed ka soo baxdo qoraxdu ama min albaabi albaabka ka soo baxdo labadaba waa la yidhiye rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wakayruhu ee a'immo kalena waa la soo wariyeen wa qaala wuxuu ihi tirmidi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiix ah waana xasan waana saxiix waxaa la yaqaanay saxiixa iyo xasanku inay kala xoog badnaayeen oo saxiixu markaa uu ahaa shanta shardi ay dhammaystiran yihiin dabdiguna taam yahay xasankuna inuu ahaa duuna daaliko dabdigu khafiif yahay hadduu xasanun lidaatihi yahay hadduu xasanun lidaatihi yahay dabdigaa khafiif noqday inta kale waa kala mid inta kale waa kala mid xasan lighayrihi markuu yahayna dee qaar dacfi ku sugan yahay oo laysku kabkabayo ayaa markaa darajada xasanka gaadho xasanu lighayrihi markaa noqday marka see labada loo kulminaya kulminta waxaa isticmaala tirmidi culammada kale xasanun saxiix ma yidhaahdaan haaliban laakiin tirmidi baa aad u isticmaalay culammadu waxay isweydiiyeen muxuu uga jeedaa tirmidi khulaasada hadalkoodu wuxuu yahay sida marka waxa weeye taxqiiqu yahay marka lagu socdo haddii xadiiskaasi dariiq keliya leeyahay waxay noqonaysaa litaradud oo inuu ka shakisan yahay ma saxiixba mise waa xasan ama marka waxa weeye a'immadu isku qabanayaan muxadisiinta ay saxiixii xasan kuu yahay marka taas waxay noqonaysaa un awdi in laga tegey kaannahu inuu leeyahay xasanun aw saxiixun labada mid weeyo ama waa xasan ama waa saxiix taa waxaa lagu xambaaraya waa markuu dariiq keliya xadiisku leeyahoo sanad keliya leeyahy ee aanu laba sanad iyo wax ka badan lahayn hadduu asaaniid kala duwan leeyahay ama laba sanad leeyahay ama wax ka badan xasanun saxiix markuu yidhaahdo wuxuu uga jeedaa waa xasanun biictibaari sanad saxiixun biictibaari sanadin aakhar sanad marka loo eego asaaniidda lagu soo wariyey xadiiska ka mida ah, mid wuxuu ku yahay xasan sanad kaleoo lagu soo wariyey marka loo eegana saxiix buu yahay calaa haada wuxuu noqonayaa marka waxa weeye sanad keliya uu leeyahay ka saxiix keliya laga yidhaahdaa ka xoog badan ka xasanun saxiix laga yidhaahdo waayo mid laysku hayo ama laysku khilaafay ma xasan baa mise waa saxiix iyo mid la jasminayo inuu saxiix yahay waxa xoog badan ka la jasminaye la goynaayo inuu saxiix yahay hadduu asaaniid kala duwan leeyahay waxay noqonayaan asaaniiddaasi qaarna saxiix qaarna xasan bay noqonayaan calaa haada wuxuu noqonayaa ka laga yidhi xasanun saxiix waa ka xoog badan yahay xagga quwo ahaan ka saxiix keliya laga yidhi waayo sanad saxiixana waa leeyahay mid kaleoo xasanana waa leeyahay macnuhu saas yadaa buu dhacaya adigu sida taxqiiqu yahay saas yadaa weeye aqwaal badan baa ku sugan xadiiskan waxaa laga qaadanaya fawaa'id baa laga qaadanaya faa'iidooyinka laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, talabulcilmiga in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya fadli badanna ku sugan yahay cilmiga in la raadiyo la doono wuxuu tilmaamay zir bnu xubaysh wuxuu safaan ugu tegay inay tahay cilmi raadin inay tahay as'aluhu can ilmasi cala alkhufayn dabeedna markuu weydiiyeyna wuxuu yidhi marka cilmi cilmi inaan doonaayo daraaddeed baan kugu imi ma doonisaan cilmi raadinayo dabeed safwaan wuxuu ku yidhi malaa'igtu garbaheeda waxay saartaa oo ay u dhigtaa taalibulcilmiga raalli ahaansho ay ka raalli tahay wuxuu doonaayo daraaddeed way u dhigtaa maxaa looga jeedaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa inay malaa'igtu ixtiraamayso qadarinayso u tawaaducayso tawqiir bay uga jeeddaa ay weynaynayso bay ugu tawaaducaysaa saasay garbaheeda hoos ugu dhigaysa saa waa layihi maya waa u goglaysaayoo noocii caana'a baa ku jirta oo inay markaa ka'annahu inay u goglayso kale ayaa markaa waxaa laga tilmaamaya inay u goglayso kale ayaa markaa laga tilmaamaya maya waxa weeye way yacni meesha cilmiga lagu doonaayo waa ta laynoo sheegay waxafathum almalaa'ika malaa'igtaa koobaabaysa marka inay ku soo dhowaanayaan oo markaysa marka waxaan ay koobaabayaan oo sidaana garbahooda u saarayaan ayaa laga tilmaamaya tii lagu fasiraba waxay noqonaysaa yacni fadiilo weyn inay tilmaamayso hadalkanna markaa hadda safwaan fatwo ahaan buu u sheegaye xadiis baa nebiga laga hayaa marfuuca inuu saas yadaa yidhi mas'alada uu weydiinayey ziri safwaan weydiinayay waxay ku saabsanayd khufaynka in la masaxo masaxaadda khufaynka la masaxaayo markaa la soo xaajo guto oo qofku dantiisa uu soo guto dabadeed ee soo istijoodo u masaxayo ayuu markaa waxaweye doonayay inuu weydiiyo dabeedna wuxu uhi wax ma ka haysaa cilmi ma ka haysaad nebiga ka maqashay wuxuu idhi haayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray haddaannu safar nahay inaanan khufafka siibin oo aanaan bixin saddex maalmood iyo saddexdeeda habeen janaabo inaanu ka siibayno mooyaane xadasyadii waxay u qaybsamaan akbar iyo asqar xadasul asqar oo weyse un ka waajibayso qufkii la siibi maayo haddii marka hore shuruuddeedii dhammaystiran tahay shardigana waxaa loo shartinayaa waa in tahaaro dhammaystiran marka hore lagu gashaday dachumaa fa innii adkhaltuhumaa aahiratayni markii xadiiskii saxiixu sheegaayey nebigu sala allahu alayh wasalam weysaystay weysadii markuu weysaysanayay intii kale markuu soo ah, maydhay madaxana masaxay ayaa markaa waxa uu odhanayaa saxaabigii fa ahwaytu lianzica khufayhi waan soo hoobtay si aan labada khuf uga bixiyo uga siibo nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu addimada u maydho markaasuu yidhi dachumaa daayo ka tag oo bimacnaa waxaa ha siibin fa innii adkhaltuhumaa taahiratayni waxaan geliyey xaalay taahir yihiin baan geliyeye oo tahaaro ay ku sugan yihiin ayaan geliyeye marka waxa weeyaan markaa ha bixin maadaama markaa tahaaro addimadu ay taahir yihiin bimacnaa tahaaro dhammaystiran oo uu qaatay yacni uu ku geliyey yacni wuu masaxaya markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam masaxay marka kow waxaa loo shardiyaa tahaaro dhammaystiran waynay jirtaa oo xadasul akbar iyo xadasul asqar mid walba laga daahir yahay weliba tahaarada waxay yidhahdeen waa inay tahaaro asliya tahay ahlucilmiga qaarkood siday ka cabbireen oo yacni inuu markaa waxa weeye gegabo markii hore gegabaystay yacni waxa weye waa inaanu ku gelin tahaaro asli dhammaystiran waa inuu marka hore ku geliyey mar labaadkana muddada gudaheedii waa inay tahay muddadana waxaa kala duwanaanaya dadka safarkaa ah iyo dadka markaa nig hadduu neg yahay habeen iyo maalin muu masixi karaa hadduu neg yahay habeen iyo maalin ayuu labada khuf masixi karaa hadduu shardigaa tahaarada inuu ku geliyey a u sugantah hadduu markaa safar yahayna saddex habeen iyo saddex maalmood ayuu masaxayaa tiradu xaggay ka bilaabmaysa tiradu waxay ka bilaabmaysa aqwaal baa ku sugan laakiin markaa waxay ugu roon yacni markaa culammo badani ay doorteen waxaa marka ay ka bilaabmaysaa yacni waxay ka bilaabmaysaa awalu xadasin bacda markaa lubsi xadaska ugu horreeya ee uu tahaaro jabo yacni waxa weeye xidhashada uu khufeynka xidhay dabadeed qowl labaad wuxuu leeyahay awalu masxin bacda lubsi baa laga bilaabayaa waa qowl quwadiisa isaguna leh laakiin shaaficiyadii culamo kale waxay qabaan awalu xadasin bacda allubsi xadaska ugu horreeya ee uu tahaaro jabo ayaa laga tirinayaa xidhashadii la xidhay dabadeed xidhashadii la xidhay dabadeed qowlka kalena wuxuu leeyahay waxaa laga tirinayaa masaxaadda ugu horraysa la masaxo waxaa dhici karta markuu tahaarada ku xidhay dee inuu wakhti dooro markaa xidhnaado isagoo marka waxa weeye aan markaa tahaaro jabin intaasoo dhan waxba laga soo qaadi maayo kuma jirto waxa weeye qadarkii la tirinayo marka tahaaradii ka jabto oo xadasul asqar ku dhaco xaalka noocaasaa laga tirinaya ama masaxaadda ugu horrayse uu masaxa ayaa laga tirinaya waxaa dhici karta markaysaa isla markuu tahaaro jabayba isla markiiba inuu tahaaro qaatay oo weysaystay oo deedna khufeynkii masaxay oo xilli isku mid oo dee daqiiqaduun u dhaxaysa ay noqoto waxaana dhici karta saacado inay u dhaxeeyaan ya oo salaaddii subax dabadeed inuu marka waxa weeye tahaaro jabay dabeedna waxaa dhici karta duhurkii inuu weysaystay ya yacani marka farqigii marka waa kala durkaya marka waa kala durkaya marka waxa weeye shardiga kale waa in marka xilligaas ayna dhaafin wixii xadasun akbarah masaxaad khufayn la masaxayaa ma jiro khufayn lama masaxayo xadasul akbar kiya waa la siibayaa janaabaa laynoo sheegay xadasul akbarka kalena waa la mid isaguna waxaa xadasul akbar kale oo dhan yacni mid walba noocaas weeye yacni noocaas weeye hadday markaa janaabo tahay iyo haddii markaa waxa weeye in markaa yacni markaa nifaas ay ka maydhanayso ama xayd laga maydhanayo ama wax la mida ay tahay iyada lafteeduna waa saasoo kale waa la siibaya ah, masalada labaad waxay ku saabsan tahay xadiidku sheegaya jacaylka cid la jeclaado wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jacaylka cid la jeclaado oo bimacnaa loo jeclaado ilaahay dartii baa looga jeedaa xubbi sharciga laga tilmaamayaa yacni ciddaasuu la macyahay marka fadiila ku sugan dadka waa wanaagsan ciddii jeclaata fadli weyn baa ugu sugan ciddii dadka wanaagsan jeclaata fadli weyn baa ugu sugan almar'u yuxibu alqawma walama yalxaq bihim shakhsigu cid buu jecel yahay ciddaana ma haleelinoo camalkoodiioo kale lama iman muxuu yeelanayaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam almar'u maca man axabba yowma alqiyaama shakhsigu wuxuu weheliyaa cidduu jecel yahay maalinta qiyaame axaadiista mutawaatirkaa bay ka mid tahay almar'u maca man axabba waa mutawaatir can inabiy sala allahu aleyh wasalam duruuq fara badan baa laga soo wariyey saas aawadeed wuxuu yidhi anas ibnu maalik sida xadiis kale ku sugnayd yacni xadiiskan markuu almar'u maca man axabba aad iyo aad buu bushaaraystay oo wuxuu yidhi dee allah iyo rasuulkiisa iyo abubakar iyo cumar waa jecel lahay saas aawadee waxaan rajaynaynaa aakhiro inaanu la macnoqonno ayaannu rajaynaynaa buu yidhi yacani waa ku bushaaraystoo sidaas yadaa ayuu yidhi culamada qaar waxay isweydiiyeen nimanka markaa shiicada ee raafidada ahi waxay sheegtaan inay cali jecel yihiin jacaylka noocaasi miyaan fadiila ugu jirin bacdu ahlicilmi oo ka jawaabaya waxay yidhaahdeen fadiila uguma jirto yacni jacaylkii waa jacayl sharci ah sidii sharciga ahaydna ulamay iman waa jacaylay ghuluwi ku sameeyeen waa jacaylay markaa saxaabadii kala gooyeen abubakar iyo cumar ay u naceen ay yidhaahdeen cali ma jecla qofaan abubakar iyo cumar nicini waxayba sharti uga dhigeen nicitaanka la nacaayo abubakar iyo cumar iyo cusmaan la nacayo markaasay yidhahdeen laa walaa'a ilaa bibaraa weli noqosho cali laga weli yeeshaa ma jirto haddaynay wehelin beri noqosho saddexda kale laga beri noqonayaa mar hadday caynkaa tahay jacaylkii sharcigahaa sidiisii ulama iman markaa kaasi anfici maayo waxba u tari maayo wax fadiilo ugu jiraa ma jiro mar labaadka quluub ay ku sameeyeen oo waa ku talax tageenoo xadkiisii waa dhaafiyeen ilaa ay dee yidhaahdeen aakhiro khalqiga waxaaba xisaabaya caliy bnu abi taalib baa xisaabaya ya iyadoo allah uu yidhi in xisaabuhum ilaa calaa rabbi waxay dhaha cali baa xisaabayo cidda marka waxa weeye shiicadiisana jannaduu gelinayaa bay leeyihiin cidda kalena naartuu ku gurayaa bay leeyihiin ya yacni markaa ta noocaasi waxa weeye waa wax baatila weeye waa huluwi ay la yimaadeen waxba anfici maayo xadiiska waxaa kaloo ku sugan albaab towbadda loo furo galbeed ku yaallaa inuu jiro yacni galbeedkaasuu ku beegan yahay meesha albaabku samadu ka furan yahay laakiin xaggaa galbeed buu ku beegan yahay laga tilmaamaya jihadaas ya albaabkaasoo masaafadiisu tahay toddobaatan sano masaafo la socdo albaabkaana towbaddaa loo furay lamana xidhayo albaabkaa ilaa qorraxdu galbeed ka soo baxdo ama ay albaabka ka soo baxdo taasna waxaa ku sugan yacnii waxaa laynoo sheegayaa towbaddu inay furan tahay ciddii toobad keentana toobadda laga aqbalayo waana munaasabada uu u keenay xadiiska baabka ugu soo arooriyey ile baabku waa baabu tawbe marka qofku dembi kastuu la yimaado yaanu naxariista ilaahay ka quusan allah u toobad keeno kii toobad keenana allah toobadda waa ka aqbalaa waa xadiiska ku sugan ninka reer miyiga ahi nebiga inuu ugu yeedho yaa muxammadu dee nebigana calayhi salaatu wasalaam muxamed in loogu yeedho waxa weeye marka munaasib maaha yaa laa tajcaluu ducaaa alrasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa sidaa qaarkiinba qaarku ugu yeedhaan oo kale nebiga ha ugu yeedhinoo hebelow ha odhannina idinku markay isu yeedhaysaan hebelow baad tidhaahdaan yacnii isaga ha odhannina muxammadow ee waxaad tihaan yaa rasuul allaah yaa nebiy allah rasuulkii ilaahay ow nebiga ilaahay ow dhaha yacnii saa dhaha waxaa ku sugan ninka carabiga inuu qayliyey oo cod dheer uu ku yidhi saxaabiguna ka reebay oo ka nahiyey ou yidhi waa lagaa nahiyo waa lagaa reebay oo hoos u dhig dabeedna uu yidhi wallaahi u dhigi maayo nebiguna waa ka aamusayoo cod dheer buu isaguna ugu jawaabay wuxuu sidaa u samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam tudhaale uu tudhayey ayuu u samaynayey waxaanu ugu cudurdaarayay jahliga iyo garasho waaga ayuu ugu cudurdaarayy si codkiisu aan uga dheeraan codkii nebigana dee cod markaa dheer waa si aan camalkiisu u burini ayaa marka waxa weeye nebigu ugu jawaabay si codkiisa iyo codka marka waxa ninku ay isu la ekaadaan oo kale xadiiska koob iyo labaatanaad an abi saciidin sacd bn malik bni sinaan alkhudriyi radia allahu canhuma inuu yidhahdaa fiicnayd waayo aabbihiina waa saxaabi oo markiisa marka waxaan ghaswatu uxud ayaabuu ku shahiidnimo qaataa layidhi marka radia allahu canhuma baa ansab ahayd ana nabiy allahi sala allahu aleyh wasalam nabiga ilaahay qaala uu yidhi kaana fii man kaana qablakum rajulun qatala tiscatan wa tisciina nafsa kaana wuxuu ahaa fii man kaana qablakum xaal rajulka soo socdaa fii man kaana qablakum ciddii idinka horraysay xaaluu ku sugnaa rajulun nin qatala dilay qatala waxay noqonaysaa khabarkii kaana rajulun nin qatala dilay ninkaasoo odhan maysid haddaad ninkaasoo tidhahdo inaad ka sifaysay noqonayso rajulun nin qatala dilay tiscatan wa tisciina sagaal iyo sagaashan nafsan nafoo dilay fa sa'ala wuxuu weydiiyey dadkii can aclami ahli alard cidda arlada ku sugan cidda ugu cilmiga badan buu su'aalo wuxuu idhi dadka yaa ugu aqoon badan oo diin ugu yaqaana fa dulla waxaa la tusiyey calaa raahibin nin caabida oo iska cibaadaystaa la tusay caalim lama tusine nin caabidaa la tusayoo la mooday inuu caalim yahay fa ataahu ninkii buu u tegey ninkii buu markaa waxa weeye gaadhay fa qaala wuxuu ku idhi ninkii innahu shakhsigu isagaa is sheegaya waxay u badan tahay inuu yidhi innii laakiin waxa weeye raawigu yacni inuu iska duwo u doonay ou yidhi innahu waayo shayga qabiixa ah inuu qofku isu nisbeeya ma fiicna raawiga xadiiska soo warinaya abu saciid inuu isagu iska duwo inuu markaa doonay ama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sida u cabbiray ou yidhi marka innahu oo cibaarada uu iska duway laakiin isagaa isu jeeda ninkan markaa waxa weeye laynoo sheegayaa oo wuxuu markaa muraadkiisu ahaa innii buu ahaa yani sidaasaan ahay waana dhacdaa qofku marka waxa weeye inuu markaa dee qariyo oo waxa weeye si kale u cabbiro inagaba af soomaalha waa la isticmaalaa hadda nimanka shucarada marka la yidhahdo bal hadda gabayadaadi noo tiri wuxuu ka bilaabayaa wuxuu yidhi waxaan idhi sida badan ma yidhahdaan wuxuu yidhi ya waa inahudii oo kale xadiiskii marka abu taalib ku saabsanaa yacni waxa weeye waa kii sheegaayey fa kaana aakhiru maa qaala inahu calaa millati cabdiilmutalib shuraaxdu waxay yidhaahdeen yacni waxay u badantahay innii inuu yidhiye yacni markaa la karaahiyaystay oo raawigu karaahiyaystay inuu yidhahdo innii usaa karaahiyaystay fa qaala wuxuu idhi innahu yacni shakhsigani qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan nafood buu dilay fahal lahu min tawba wax towbada ma leeyi wax towbada ma leeyi fa qaala wuxuu laa maya faqatalahu waa dilay isagana fa kammala bihi wuxuu ku dhammaystiray mi'atan boqolkiibuu ku buuxiyey ya isagiina waa raaciyey suma sa'ala dabeedna wuxuu su'aaloo dadkii weydiiyey can aclami ahli lardi can aclami ahli alardi dadka arlada ku sugan cidda ugu cilmiga badan ayuu dadkii su'aalay fadulla waxaa la tusiyey calaa rajulin nin baa la tusiyey ninkaasoo caalimin caalim ah kii hore raahibin baa fadulla calaa raahibin baa la yidhi kanna waxa la yidhi fadulla calaa rajulin caalimin fadulla fa qaala wuxuu ku yidhi ninkii caalimka ahaa innahu shakhsigani qatala wuxuu dilay mi'ata nafsin boqol nafood buu dilay fa hal lahu min tawba tawbad ma leeyihi tawbad ma leeyihi fa qaala wuxuu uhi nacam haa waman yaxuulu baynahu wa bayna tawba oo yaa kala teedaya isagiyo tawbadda cid towbadda ka teedaysaa ma jirta ee tawbad waa leeyahay intaliq ilaa ardi kada wa kada waxaad qabataa dhulka caynkaa iyo caynkaas dhuldadkiisu wanaagsan yihiin buu u tilmaama yani toobadkeen keen dabeedna dhulkaa qabo ha ku noqonin dhulkii aad xumaantaa ku samaysay ya intaliq ila ardi kada wa kada waxaaduu markaa qabataayoo u kacdaa oo aaddaa ama qabataa ilaa ardi kada wa kada dhulka caynkaa iyo caynkaasa qabo fa inna biha unaasan yacbuduuna allaha tacaala fa ina biha dhulkaa waxaa ku sugan unaasan dad baa ku sugan dadkaasoo yacbuduuna allaha tacaala allaha caabudaya keligii caabudaya facbud illaaha macahum yaga la jirkooda allah la caabud walaa tarjic ilaa ardik dhulkaagii ha ku noqon fa innahaa ardu suu ardu saw dhul xun weeyi suu iyo saw labadaba waa la odhan karaa midna waa isimkii midna waa masdarkii fa innahaa ardu saw'in waa dhul markaa waxa weeye xumaansho u saaxiiba ama ardu su'in waa dhul xun faindalaqa waa tegey ninkii taladii buu qaatay waa toobad keenay dabeedna xaggii dhulkii wanaagsanaayee loo sheegay dadkiisu wanaagsanaayeen xaggiisii buu aaday xaggiisii buu qabtay xataa idaa nasafa ariiqa ilama iyo waddadii uu kala barhayey oo bartanka waddadii u gaarhayey yani meesha kala barhka u ah labada markaa meeshuu ka yimi iyo meeshuu ku socda halkay kala barhka ahayd ilaa uu gaadhay nasafa ariiqa waxaa looga jeedaa balaqa nisfaha ataahu lmowtu mowtkiibaa u yimi waxaa loo jeedaa yacni markaa geeridii baa haleeshay ama malakulmowti malaggii geerida ayaa u yimioo naftii ka qabtay fakhtasamat fiihi malaa'ikatu raxmati wa malaa'ikatu alcadaab waxay isku qabsatay oo ku dooday malaa'igtii raxmadda iyo malaa'igtii cadaabta nafta keeba qaadaya malakulmowtku markuu nafta qabto wuxuu u dhiibayaa ama malaa'ikaturaxmu u dhiibayaa ama malaa'ikatulcadaab buu u dhiibaya labadii malaa'igood baa isku qabsaday malaa'igtii raxmadda iyo malaa'igtii cadaabka fa qaalat waxay tidhi malaa'ikatu malaa'ikaturaxmati malaa'igtii naxariistu malaa'igtii raxmaddu waxay tidhi jaa'a taa'iban ninkani waa yimi taa'iban xaaluu toobad keenayuu yimi muqbilan biqalbihi ila allahi tacaala qalbigiisana allah ku qaabilayo oo xagga allah u jeedo yaa ikhlaas ay ka tahay wa qaalat malaa'ikatu alcadaabi waxay yidhahdeen malaa'igtii cadaabkuna innahu lam yacmal khayran qatu ninkani weligiiba khayr ma samayn ya yacni xumaanunbuu intaa waday cimrigiisi intii ahayd wax khayra oo camala uu la yimi ninkani ma jirta bay yidhahdeen fa ataahu waxaa yimi malakun malak baa u yimi fii suurati aadamiyin suurad markaa bini aadam buu ugu yimi malaa'igtu tashakul bay samayn kartaa oo suurad aadami bay iska soo yeeli kartaa fa jacaluuhu baynahum dhexdooday waxay ka dhigeen malaggii ay xakaman waxay ka dhigeen mid kale xukuma bay ka yeeleen hmm. yacnii inuu markaa xaakim noqdo kale xukumaya saasay markaa waxay u doorteen ay ka dhigeen waxay ninkan ayna kala xukumo fa qaala wuxuu yidhi qiisuu maa bayna alardayni hadda qiyaasoo qadara yacni markaa inta u dhaxaysa labada dhul fa ilaa ayatihimaa kaana adnaa labada dhul kuu markaa noqdo ka u dhow fa huwa lahu isaguu u sugnaaday hadduu dhulkii markaa waxabay dadkiisu xumaayeen ee uu ka yimi uu u dhowaado malaa'igta cadaabku ha qaadato ruuxdiis hadduu dhulku ku socdee dadkiisu wanaagsan yihiin uu u dhowaadona malaa'igta raxmaddu ha qaadato naftiis saasuu ku kala xukumay faqaasuu way qiyaaseenoo dee dhulkii bay qadareen yaa yacani waxay markaa waxabay qadarayaan inta uu ka yimi masaafadeedu intay tahay ayay markaa qadarayaan iyo meeshuu ku socdo masaafadeedu intay tahay labada teebuu u dhow yahay fa wajaduuhu waxay ku ogaadeen adnaa inuu u dhow yahay min alardi alatii araada dhulkuu doonaaya inuu uga dhow yahay dhulku ka yimi fa qabadathu waxaa qabatay ruuxdiisii oo qaadday malaa'ikaturaxmati malaa'igtii naxariista muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanyahin bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyey wa fii riwaayatin fi saxiixi riwaayo waxaa ku sugnayd saxiixa ku sugan fa kaana ila alqaryati asaalixati aqraba bishibrin fa kaana wuxuu markaa ahaa ila alqaryati asaalixati qaryadii wanaagsanayd bimacnaa ehelkieedu wanaagsanaayeen aqraba bishibrin midtaa ka uga dhow xagga kale ayuu noqday fa jucila min ahliha waxaa laga dhigay inuu ehelkeeda ka mid yahay xaggaasaa la ilxaaqiyo malaa'igtii raxmadda qaatay wa fii riwaayatin fi saxiixi riwaayo kaloo saxiixa ku sugan labaduba saxiixulbukhaari bay ku sugan yihiine waxaa ku sugnayd fa awxa allahu tacaala ilaa haadihi allah wuxuu u waxyooday ilaa haadihi dhulkaa uu ka yimi ay ilalardi alatii jaa'a minha dhulku ka yimi ayuu ilaahay u waxyoodo amray an tabaacadii fogow wa ilaa haadihi dhulkan kale uu ku socdayna ilaahay waa amray an taqarrabii soo dhowow wa qaala wuxuu idhi qiisuu maa baynahumaa bal qiyaasoo qadara yaa inta u dhaxaysa labada dhul yacnii kuu dhow yahay eega fawajaduuhu waxay ku ogaadeen ilaa haadihi aqraba bishibrin inuu taa u ku socday ee dadkeedu wanaagsan yihiin uu taa ka uga dhow yahay ta kale fagufira lahu waa loo dembi dhaafay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd fa na'aa bisadrihi naxwaha markuu waxa weeye xarbad dhabanayey ee sakaraadku hayey ee nafta laga qabanayey markaasuu wuxuu doonayey inuu sii dhowaado yaa fa na'a bisadrihi laabtiisuu la durkayoo la fogaanayey naxwaha xagga markaysaga dhulku ku socday isagoo xaaladdaa ku sugan sakaraadkii ayuu wuxuu islahaa socodkii markaysa marka waa dhulkii xaggiisa si aad ugu dhowaato yacni u galgalo dabeedna xaggii buu u galgelanayey yaa towbaddu dhabbay ka ahay xadiidkan waxaa ku sugan bushaaro weyn oo ku saabsan cidda dembiyada waaweyn la timi sida marka waxaweye looga toobad aqbalaayo iyo in toobaddu u furan tahay ayuu xadiisku tilmaamaya waayo dilka qof marka waxaweeye dhiiggiisu dhowran yahay in la dilaa oo xaqdarre lagu dilaa waa dembiyada kabaa'irta waaweyn buu ka mid yahay ninkana waaba ku noqnoqdo boqol nafood buu jaray boqol boqol nafood oo dhiiggoodu xaaraan yahay ayuu xaaraan ku daadiyey haddana maca daalik markaasaa la albaabka toobad waa u furayey waxay isweydiiyaan culammadu kii badrheer wax u dilay towbad ma leeyahay mise ma laha sida saxiixee jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan nusuustii adilladuna sheegaysaa waa inuu towbad leeyahy inuu toobad leeyahayna waxba laga qaadanaya xadiiskan laftiisaba laga qaadanayaa oo miyaan la odhan karin kani waa sharcu man qablanaayo xujo isaga inooma aha waxaa la odhanayaa markaa lama odhanayee tani waa tii laysla ogolaa in la xujaysanaayo sharcu man qablana hadduu sharcigeenna ku yimaado wax khilaafsani markaasaan la xujaysanayn laakiin sharcigeenna wax waafaqsani hadduu ku yimaado ama wax khilaafaya aanu ku sugnayn inuu xujo yahay waa mawdicu ittifaaqo waa laysla ogolyahay waa midda labaadee adilada sharcigaaba inoo sheegaysa markaa nebi maxamed lagu soo rogay calayhi salaatu wasalaam ee aayaad iyo axaadiis ba leh ina toobaddu u furantay waxaa ka mid a qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaanay ku soo degtay dad waxa weeye shirki la yimi zina la yimi yacni dil xaq darra'a ah la yimi oo dabeedna markii dambe markaa xumaanaha ay la yimaadeen xumaano fara badan dad la yimi oo dabeedna markaa is yidhi war malaa dee towbadba ma lihidin markaasaa dee aayaddu ku soo degto ilaahay u sheegay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoommada nafahooda ku loo farayow yaa ee xumaanaha iyo dembiyada badan la yimiyow laa taqnaduu min raxmat illaah allah naxariistiisa ha ka quusannina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan waa dhaafaa dembi laga reebay ma jiro hadday kufri tahay hadday dil tahay hadday dembiyo kale tahay dembiyadoo dhan yakfiru dunuuba addunuub waxaa loo jeeda asha istiqraaqiyo si aan ixtimaalu gelin baa jamiican lasii raaciyey marka dembiyada dhammaantood baa allah dhaafaa ciddii ka toobad keenta waa u dhaafaa aayadduna waxay ku saabsantahy waa ciddii toobad keenta bay aayaddu ku saabsantahy waxaa kaloo u daliila aayaadka suuratu furqaan waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaana ila man taaba waaamana wacamila camalan saalixan faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat waxaa laynoo sheegay yani markaa gaalnimadii waxaa laynoo sheegay dilkii xaqdarrada ahaa waxaa laynoo sheegay zinadii intaaba kii sameeya oo la wada yimaada yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaana yacni waxaa loo labanlaabaya cadaabka loo labanlaabaya maalinta qiyaame ayaa loo labanlaabaya cadaabka waana ku waarayaa naarta gudaheedu ku waarayaa weligii isagoo dullaysan buu ku waaraya maxaa laga reebay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat aayaddaas iyaduna waxay ku caddahay albaabka toobaddu inu furan saasay ku caddahay haddaba waxaa jira qowl mashhuuroo caan ah oo laga soo raray cabdullaahi bnu cabbaas radia allahu canhuma oo odhanaya yacni qaatilkaa badrheerka wax u dilay laa tawbata lah wax towbada ma leh maxaa lagaga jawaabaya waxaa taa lagaga jawaabay waa midda koowaadeen cabdullahi bnu cabbaas riwaayo kalena waa laga soo wariyey oo tilmaamaysa inuu towbad leeyahay waa laga soo wariyey oo waxa dhacday mar baa nin u yimi ninkii markuu u yimi wuxuu yidhi ninka markaa xaqdarro wax ku dilaa towbad ma leeyahay markaasuu cabdullaahi ibnu cabbaas sidaa u eegay markaasuu wuxuu arkay inuu iska deggan yahay oo wax cadha iyo waxna ayna ka muuqan markaasuu haa towbad waa leeyihi mid kale haddana u yimi wuxuuhi ninka xaqdarro wax ku dilaa towbad ma leeyahay wejigiisu saa u eegay cadhuu ka arka markaasuu is hadduu doonaya inuu wax dilo markaasuu maya wax toobada male wax toobada ma markaasaa lagu yidhi oo kii hore waxaad ku tidhi towbad buu leeyahay kan maxaad ugu tidhi towbad male waxaan is idhi buu yidhi hadduu isleeyahay wax dil marka cibaarada waxaa ka muuqata hadalkaa laga soo naqliyey inuu uga jeeday lizajri uu ka reebaayo muraadkiisu inuu ahaa ya oo taqliid uu ku adkaynayo si uu marka waxabay arrinkaa aan ugu tallaabsan inuu uga jeedo weji kale waxay culammadu sheegeen ay yidhaahdeen ixtimaal kale waa jiraa ixtimaalkaasi waa maxay yacnii qofka xaqdarro wax ku dila saddex xaq baa ku tacalluqa saddexdaa xaq maxay yihiin waa xaqullaahi iyo xaqulmaqtuul iyo xaqu awliyaai almaqtuul allah waa xaaraantinimeeyo xaqullaahi waa ku jiraa kow xaqii ilaahay xaqulmaqtuul qofka la dilay xaqiisii ila xaqdarraa lagu dilayey xaqu awliyaa'i almaqtuul qofka la dilay dadkii la qaraabada ahaa ee warasadiisa ahaa ee dhaxalkiisa lahaa yagana xaqoodii marka culammadu waxay yidhahdeen xaqullaahi wuxuu ku dhacayaa bitawbati buu xaqullaahi ku dhacayaa laa ishkaal xaqu awliyaa'i almaqtuulna wuxuu ku dhacayaa ama waxa weeye markaa qisaasay qisaastaan oo ay dishoodaan ama mag ay qaataan ama cafin ay cafiyaanba oo ay yidhaahdaan marka waxa weye qisaas iyo diyaba waa ka cafinne xaqu awliyaa ilmaqtuulla saddexdaa mid buu ku dhacaya waxaa soo hadhay xaqulmaqtuuli xaqulmaqtuuli tawbaddu ridi maysay yidhaahdeen oo akhiru iska laalaadinayaa sida axaadiista ku soo aroorto isagoo nabarkii lagu dhuftay ku yaallo aad mooddo iminka in lagu dhufto dhiiggii sidaa uga dareerayo ayuu qabsanaya iska laalaadinaya markaasuu ilaahu kan weydii wuxuu igu dilay ilaahu kan weydii wuxuu igu dilay yaa marka xaqulmaqtuul waa hadhsan yahay oo aakhira ayuu qabsanaya laakiin towbaddiisu hadday saadiqa noqotay yidhahdeen culammadu oo towba saadiqa uu la yimaado ilaahay baa ka raali gelinaya xasanaadkana waa inuu farabadsadaa xasanaadka qisaas baa markaysaga ka imanaysa oo waxa weeye xasanaadka qayb u dhiganta yani markaa madlamadii u geystay ee dulmigu u geystay ayaa markaysaga markaa loo jaraya saas aawoodee waa inuu xasanaadka iyo khayraadka aad u farabadsadaa oo xasanaad fara badan la yimaadaa si waxa weeye marka dee kaa wax loo gooyo yani markaysa wax ugu hahaan si wax ugu hadhaan calaa kulli xaal culamada qaarkood xaqulmaqtuul saasay ugu xambaareen xadiiska waxaa laga qaadanaya marka qofka mushkila la kulanto inuu markaysaa culammada markaa xalkeeda u doonto oo culammada u su'aalo isagu aanu isu fatwoon ruuxu haddaanu culammadii garanayna dadka waa inuu weydiiya u yidhaahdo dadka yaa ugu cilmi roon cidba cidday ka cilmi badan tahay inuu raadsadaana markaysaa u fiican fa sa'ala can aclami ahli lard waxay kaloo ku tusinaysaa inay dhici karto cidaan culamo ahayn in wakhtiyada qaarkood culamo la moodo ama aclam inuu yahay in la moodo oo dadka markaa jahalada ah ayaan wax garanayna ay moodaan inay dhici karto ninkani maadaama uu caabid ahaa oo cibaado badan yahay oo wardi iyo cibaado badan uu la iman jiray waxay is yidhahdeen dee waa nin wax yaqaanay is yidhaahdeen caalim ma ahayn laakiin caalim baa la mooday markaa saas aawodee fadulla calaa raahibin baa la yidhi jawaabtiisana waa ka muuqataa markaysaga jahligiisu oo albaabkii toobadoo furan oo ilaahayba furay fii jamiici sharaa'icna sidaa ku ahaa ayuu isagu yidhi markaysaga towbad ma lihid jahligiisii taasna waa ka muuqataa waa midda kale xikmaddana munaasib ma ahay inuu markaa yidhaahdo oo ninka sidaas wax u laynaya ee waxa weeye dee markaa dhiigguba dee u fudud yahay oo biyo la cabbaayo aanu uga duwanayn inuu markaa hadalku yacni markaa ugu necab yahay inuu la waajaho isagoo cadoo sariixa munaasib may ahayn cala alaqali haddayna saasi u muuqan waxay ahayd inuu markaysa markaa haatan markaa dee waxa weeye tawriye iyo siyaaro kale iyo haatan sameeyo haddii markaa masalada dee ama dee haddaanu garanayn uu yidhaahdo cid kale doono weydii anugu cilmi malihi cid kale su'aal yani saasay marka ahay marka waxay noqotay isagiina inuu marka waxa wuxuu u sheegay ay noqoto qalad naftiisana inuu u sababay halaag in la dilo wuxuu weydiiyey haddana ka ugu cilmiga badan oo nin caalima la tusay ninkii caalimka marka uga jawaabay nasiixana waa u raaciyey weliba jawaabtii nasiixadiisuna waxay ahayd mid fiican bay ahayd waxaa laga qaadanayaa beledka markaa dadkiisu xun yihiin in laga hijroodo oo beledka wanaagsan loo hijroodo ya oo saaxiibbada xun laga fogaado ayaa markaa laga qaadanaya saaxiibbada xun in laga fogaado ayaa markaa laga qaadanaya saas aawadeed buu dhulkan ka hijroodo waxaad qabataa dhulka caynkaasa dhulkaasaa dad wanaagsani joogaan oo allahoo keliya caabudaya la caabud dhulkanna waa dhul xune ha ku noqonin ya dhulka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye taacada iyo xumaanta mid waliba saamaynayso oo dhulkao dhan ilaahay baa abuurtay laakiin meeshii taaca iyo wanaag lagu sameeyana dhul wanaagsan buu noqonayaa meeshii xumaan lagu sameeyey haalib ay u noqotaana dhul xun buu noqonayaa saas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay axabu albiqaaci ila allahi masaajiduha wa abqadu albiqaaci ila allahi aswaaquha dhulka ilaahay ugu jecel yahay waa masaajidda dhulku ugu necab yahayna waa suuqyada hadda haddamaaragta saas aawadeed baa la sharciyeeyey beledulkufri iyo beledulbidca iyo beledulfisqi in laga haajiro oo beledu islaam iyo beledusunna iyo beledutaaca in loo hijroodo waatay a'immada qaarkood yidhahdeen sida imaam maalik dhul salafka lagu caayo in lagu sugnaadaa yacni waxa weeye markaa xalaal ma aha sidaas markiisa ay yidhahdeen bal ka warran markiisa markaa dhulka ilaahay iyo rasuulkiisa lagu caaya ka warran inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dhibaatooyinka jiray ka mid tahay marka waxa weeye yacni dhulka inay markaa macaasida iyo xumaantu saamaynayso ayay taasina markaa ku tusinaysa ayay taasina yacni ku tusinaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa taxkiim in la yeesho wixii ciddii laysku qabto haddii qaadi iyo xaakim aan lahayn mas'alatu taxkiim qudheeda daliil bay u tahay oo labadii malaa'igood markay isku qabteen naftan ruuxan annagaa qaadaniyo annagaa qaadanno annagaa u xaq leh dee malaggii loo soo diray xakam ka dhigteen suurad nin baan ugu yimi ya isagii bay xakam ka dhigeenoo yidhaahdeen hayna kala xukumo waa mas'alatu taxkiim ya dabeedna wuxuu ku kala xukumay labada dhul kuu ka yimi iyo kuu ku socday qiyaasoo qadara kuu u dhow yahay raaciya waxaa laga qaadanayaa bayinaadku hadday iscaaridaan oo iska hor yimaadaan in qaraa'inta iyo waxyaalaha kale lagu kala arjaxayo bay culammada qaarkood ka daliishadeen bay culammada qaarkood ay ka daliishadeen marka calaa kulli xaal xadiiska waxaa ku sugan fawaa'id fara badan baa ku sugan oo laga qaadanayo waxaa laga qaadanaya ninkan towbadiisa inay towba saadiqa sidaas aawadeed baa markaysaa naftiisa ay u qaadeen raxma saas aawadeed buu ilaahay u amray dhulkanna inuu soo dhowaado uu ku socday ninkani dhulkan kale uu ka yimina inuu fogaado saasuu ilaahay u amray waa towbaddiisi inay maqbuulo noqotay oo waxa weeye markaa towbaddiisa la aqbalay waxaa laga qaadanaya qofka camalkiisuba ha yaraadee hadduu markaa saadiq yahay oo uu markaa si yacni sidqiya u toobad keeno in waxa weeye markaa towbaddii laga aqbalayo yacni markaa allahna markaa camalka aanu ka luminayn ya ilaahay waa shaakir waana shakuur yacni marka camal yar buu thawaab weyn ku bixiyaa ninkani camal badan lama iman towbad buu la yimi iyo hijrada inuu markaysagaa sameeyo wax kaloo camaloo laynoo sheegay ma jiro ummadii aanu ka mid ahaa xadiidkanna waa loo deliishanaya ummaddanna sababta loogu deliishanaya waxay tahay sharciganna wax waafaqsan baa ku sugan waa midda kale wax kastoo oo ku saabsan oo ummadii hore u sugnaatay ummaddanna waa uga sii xaqnimo badan tahay waayo ummadii hore qaarkood dee waxaa laga yeelay culaysya iyo adayyaa laga yeelay ummaddanna waa ummaturaxma taa nebiga laga soo wariyey inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummatii ummatun marxuuma ummaddaydu waa ummad loo naxariistay waa ummaddii ummadaha ugu fadliga badnayd wixii baabu taysiir iyo raxmad iyo makhfire iyo kadaa iyo yacni markaa ku saabsan yani iyadaa usii xaqnimo badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billah nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood oo idinku allah agtiisa yacni markaa ugu sharaf badan tihiin uguna khayr badan tihiin xadiiskii dheeraa baa inoo bilaabmaya marka insha allah berri ha iska ahaado bilowgiisu halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk